alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii tacdiim اlcilmi waxaynu joognay baabkii lixaad ayaynu ku jiray sheikhu waxau uhi raximah اllah wainama tanfacu ricaayaة funuuni اlcilmi biاctimaadi aslayni waxay anfacaysaa noocyada cilmiga ilaalinta la ilaalinaya waxay ku anfacaysaa oo keliya biictimaadi aslayni laba asal in la cuskado axadihimaa ama axaduhumaa labadaa asal waxay ahaadeen ka koowaad taqdiimu alahami falmuhim ka muhimmadda badan in la hormariyo oo ka muhimkaa lagu xigsiiyo ka sii muhimmadda badanna la horraysiiyo mimaa yaftaqiru ilayhi almutacallimu fi lqiyaami biwadaa'ifi alcubuudiyati lilah ahamkaa iyo muhimkaasoo mimaa yaftaqiru ilayhi ka mid ahaaday waxa uu u baahan yahay almutacallimu ka waxbaranaya uu u baahan yahay oo ugu baahan yahay fi lqiyaami biwadaa'ifi alcubuudiyati lilah kicista lagu kacaayo shaqooyinkii cibaadada iyo takliifka loo nisbeeyey lagu kacaayo cubuudiyadaasoo ilaahay lagu caabudaayo yacni cibaadada allah lagu caabudaayo shaqooyinka ku saabsan kicista lagu kacaayo siduu ugu kala baahida badan yuhu u kala hormarinayaa su'ila maaliku bnu anasin imaamu daari lhijra waxaa la weydiiyey imaam maalik oo daartii hijrada oo madiine ah imaamkeedii ahaaday daaruulhijra waa madiina can talabi alcilmi doonista cilmiga la doonaayaa la weydiiyey faqaala xasanun jamiilun wuxuu idhi cilmiga in la doonaa waa wanaagsan tahay oo jamiilun waa quruxsan tahay waa shay qurxoon oo wanaagsan walaakin induri aladii yalzamuka min xiini tusbixu ilaa xiini tumsi walaakin indur ha yeeshee eeg alladii yalzamuka ka ku laasimaaya ee aan kaa faaruqaynin min xiini tusbixu ilaa xiini tumsii laga soo bilaabo markaad waabariisato laga gaadhaayo markaad habeensanayso falzamhu kaa laasim walaakin indur iyo walaakin undur labaduba waa bannaan yihiin oo walaakin way reebnayd nuunku iltiqaa'u saakinaynkaa loo xarakeeyey haddii la kasriyo waxaa loo kasrinayaa kasrada aslu takhallus ah oo wax markaa labada sukuunsan ee kulmay lagaga baxo waxa ugu asalsan kasro wejiga kalena bannaano dammada wakhtiyada qaarkood in lagaga baxaa waa dhacdaa iltiqaa'u saakinaynka in dammo lagaga baxaana waa dhacdaa waana marka itbaac raaco oo wax ka horeeya ama wax ka dambeeya la itbaacinayo o la raacinayo oo hadda xarafka ku saddexda ah ayaa markaa godan marka walaakin indur in la yidhaahdo damada la itbaaciyo takhallus laga dhigo iyaduna waa bannaan tahay qul indur iyo qul indur baa la mid ah qur'aankana waa la akhriyey min xiini tusbixu ilaa xiini tumsii waxa bannaan xiina waxaa loo idaafeeyey ficil mucrab oo mudaarica loo idaafeeye in la bileeyaa waa bannaan tahay in la icraabaana waa sida fiican marka min xiina tusbixu ilaa xiina tumsii in la yidhaahdaa bannaan sida uu sheikhu inoo qorayna waa sida fasaaxada badan sida kale qudheedu waa fasiix oo labaduba waa jiraan qala abu cubaydata macmar bnu musanna abuu cubayda wuxuu yihi oo macmar bnu musanna ahaaday raximah llah man shagala nafsahu bigayri lmuhimi adara bilmuhim ka naftiisa ku mashquuliya bigayri lmuhimi waxaan muhim ahayn adara bilmuhim wuxuu dhibaa waxa muhimka ah ayuu waxyeela oo dhibaa yacnii muhimkii ayuu cawarayaa ila shay aan muhim ahayn buu naftii ku mashquuliyey xilligiina ka qaatay iyo wakhtigii marka wixii muhimkaa buu waxyeelayaa waxa habboonayd waxa muhimkaa inuu nafta ku mashquuliyo waqadimi alahama ina alcilma jam hormarika muhimadda badan ina alcilma jam cilmigu waa fara badan yahay jammun baa asalku ahaa ama jamma la yidhaahdo ama jammun la yidhaahdo waalcumru dayfun zaara aw dayfun alam waalcumru cumrigu dayfun zaara waa khayaal qofka soo booqday khayaaloo kaluu ka dhigan yahay aw dayfun alam ama waa marti ku soo degtay marti hadday ruuxa u timaaddo si degdeg uga tegaysa ruux haddii martii ku soo degto martidaasi ma joogaysa waa tegaysaa markaa sida cimrigu u yar yahay buu ku matelayaa martidaasoo kale inuu la mid yahay walaakharu an yakuuna qasduhu fii awali talabihi taxsiila mukhtasarin fii kulli fannin shayga labaad ama asalka labaad ee uu cuskanayo ee noocyada cilmiga intifaaca uu ku intifaacayo uu ku ilaalinayo an yakuuna qasduhu waa inuu qasadkiisu ahaaday iyo niyadiisu fii awali talabihi doonistiisa uu cilmiga doonaayo marka ugu horraysa waa inuu noqdo taxsiila mukhtasarin kitaab mukhtasaroo kooban inuu xasiliyo oo kitaabkaa uu aqoonsadoo garto taxsiil shaygii baa laga yeelayaa shay xaasiloo jira waxaa loo jeedaa wuu baranayaa mukhtasarkaas fii kulli fannin fanni kasta mukhtasar ku saabsan waa inuu marka hore bartaa oo aqoonsadaa xataa ida istakmala anwaaca alculuumi annaafica ilama iyo uu ka dhammaystiranayo noocyada cilmiyada ee wax taraya wax anfacaya ayuu mukhtasar fanni kastaba ka baranaya oo ka aqoonsanaya markuu noocyada cilmiga ee naafica mid walba wax ka garto nadara ilaa maa waafaqa tabcahu minha wuxuu eegayaa waxa dabcigiisa waafaqaya nafsadiisa maxaa waafaqaya waxaa dhici karta fanniyada qaarkood inuu ka helo aada u jecel yahay oo xiiseeyo fanniyada qaarna waxaa laga yaabaa inaanu aada u xiisayn oo xiisihiisu ku badnayn marka ka dabcigiisa waafaqaya ayuu eegayaa wa aanasa uu ka ogaado min nafsihi xagga naftiisana ka weheshada waxaa loo jeedaa ka ogaado aanasa bimacnaa calimo waa loo isticmaalaa aanasa min jaanibi tuuri naara yacani absaraa loo jeeday xagga naftiisana uu ka ogaado qudratan calayhi awood uu fannigaa awoodaayo fatabaxara fiihi dabeedna marka fannigaas ayuu ku baxaroobayaa bimacnaa ku takhasusayaayo aqoon dheeraada u yeelanaya oo takhasus ka dhiganaya sawaaun kaana fannan waaxidan am aksara waxa isku mida ahaatayaa waxa dabcigiisa waafaqaye uu isleeyahay waa taxsiilin karaysaa fanni keliya ahaataya ama hal fanni wax ka badan ahaataya farqi ma kale leh oo hadduu dhowr fanni xiisaynayo dhowrkaa fanni ayuu ku dadaalayaa hal fanni oo keliya hadduu aad u xiisaynayo oo aad u jecel yahayna fannigaas ayuu aad ugu dadaalaya ama buluuqu lgaayati fii kulli fannin in yoolka ugu dambeeye laga gaadho ee tabaxurka ah loogama jeedo inuu wada koobaayo laga tilmaami maayo inuu ku tabaxuraayo ku takhasusaayaa loo jeedaaye inuu gaayada iyo dhammaadka fanni kasta ka gaadho u suuragalka ah waaltaxaququ bimalakati iyo inuu xaqiiqsado awooddiisa u leeyahay oo sifo raasikha ah oo markaa ee awoodi karaayo oo uu ku takhasusay malaka noocaasa inuu u yeeshana uu xaqiiqsanayo fainamaa yuhaya'u lahu alwaaxidu bacda alwaaxidi fii asminatin mutataawila waxaa loo diyaariyaa kaas inuu ghaayada fanni walba ka gaadho oo ku tabaxuro mid baa loo diyaariyaa mid ka dambeeya wakhtiyo markaa dheer bimacnaa zaman badan marka la joogaba waxaa laga yaabaa shaksi naadiroo noocaasoo kalea in la helo oo funuunta cilmiga fannigii kastee loo kacaba la moodaayo kani inuu yahay takhasuskiisii oo wax kaleba aanu aqoon hadduu tafsiir ka hadlaayo waxaa la moodayaa tafsiir mooye wax kale inaanu baran hadduu xadiis ka hadlaayo waxaa la moodayaa xadiis mooye wax kale inaanu baran hadduu fiqi ka warramaayo waxaa la moodayaa fiqi mooye wax kale inaanu baran hadduu carabiye ka hadlaayo waxaa la moodayaa carabiye mooye wax kale inaanu aqoon hadduu usuulu fiqi ka hadlayo haakada furunta cilmiga saas u wado taariikhda siirada adabka haakada shakhsiga noocaasoo kale ah naadir baa loo helaayo asmaan badan marka la joogaa laga yaabaa ruux naadiroo noocaasoo kaloo dhifiya naadira ah in la helo uma yanduru lmutacallimu fii maa yumakkinuhu min taxsiiliha intaa dabadeed wuxuu eegayaa kan cilmiga baranayaa wax awoodsiinaya min taxsiiliha culumtaa uu baranaayo wax markaa u suuro gelinaya helitaankeed iyo barashadeeda ayuu eegayaa ifraada lilfunuuni wa mukhtasaraatiha waaxidan bacda waaxidin waxaa markaa taxsiilka cilmiga u sahlayaa ifraadan lilfunuuni wa mukhtasaraatiha ahaataya inuu fanniyada cilmiga nooc ka mida ama fanni ka mida inuu keli yeelo iyo mukhtasaraadkeeda yacnii midba midka ka dambaysa marba mid markaa gaar yeelo aw jamcan lahaa ama kulmin la kulminaya ahaataya kaanad iyadu xadfan inay camal fashaa axwaasha qaarkood bay qiyaasi tahay wakhtiyada qaarna waa samaac wakhtiyaday qiyaasiga ahayd ma aha waxaa ku bannaan inaad xaal ka dhigto xaaluu yahay mufridan lilfunuuni ifraadan ay mufridan lilfunuuni mid keli yeelaya fanniyada iyo mukhtasaraadkeeda noocyada cilmiga midh midh u gaar yeelaya oo markuu mid marka hore ku gaar yeelo barashada kaa markuu dhaafana mid kale ku gaar yeelaya aw jaamican lahaa ama xaaluu yahay mid kulminaya oo dhowr fanni isku furaya mar keliya wada baranaya walifraadu huwa almunaasibu licumuumi alaba sheikhu wuxuu yidhi gaaryeelista fanni funuunta ka mida barashada uu ku gaar yeelo oo uu yidhaahdo fannigaasaan ka jibba keenaya oo horta baranaya funuunta kale hay joogaan fannigaa markuu meel ku soo ogaado jaranjaradeeda raaco oo ilaa mutawalaadkeeda uu gaadho oo mutabaxir fannigaa ku noqdo halkaa dhiganaya mid labaad buu bilaabayaa kii labaadna sidaasuu markaa mukhtasarka ugu yar ka bilaabayaa ka ku xiga sida uu wado ilaa kitaabka markaa kutubta waaweyne muctamadkee laga dhigto uu ka gaadhayo kaana markuu idqaaniyo sugu fanni kala bilaabaya mid waliba ha ku qaato ama sanad ama ha ka yaraado ama ha ka bato calaa xasab markaa dalabadu sida yihiin iyo sida markaa garashadoodu ay tahay iyo sida markaa cidda ugu dhigta ay u helayaan mid walba marka ifraadka in la sameeyaa ansab u ah dalabada badankooda oo aan fanniyadii kala duwanaaya ku cusbaa ardaygu mar qura isku wada furin aanu odhan waxaan wada baranayaa kitaabkii la dhigayaba waa dhiganaya noocii la dhigayaba waa dhiganaya marka fiqigii iyo xadiiskii usuul fiqigii carabiyadii yacni culuumu lqur'aankii culuumulxadiiskii dhammaan mar keliyaan wada dhiganaya aanu odhan waayo tashatut baa niyadiisii ku dhacaya waxaana laga yaabaa aqaafo caama mooye wax kale inaanu ka kororsanin hadduu mustawaha caadiga ah ee dadku u badan yihiinee dakaagaa ku sugan yahay shaksi naadira hadduu yaho dakaagiis iyo maskaxdiisu ay tahay kayri caadi oo xagga marka dadka marka loo eego cumuumkooda ama badankooda ruux ka maskax badan oo naadira hadduu yahay fanniyada waa ka wada jibbo keeni karaa inuu isku furo jamciyana waxay noqonaysaa wakhtigii mid u dhaqaalaynaysay noqonaysa fanniyadiina waa wada baran karaa oo waxa dhici karta kii fanni keliya baranayey inaanu uga aqoon hoosay nin fannigaas wa min tayaari shicri shanaaqidati qowlu axadihim gabayada shanaaqidadu ay tiriyeen gabay ka mida oo duulay bimacnaa aad u caanbaxay waxaa ka mid ahaa hadalka midkood uu yidhi wain turid taxsiila fannin tammimah wacan siwaahu qabla alintihaa'i mah wa fii taraadufi alculuumi almancuja intow amaan istabaqa lan yakhruja labadaa beyt oo baxru rajaz ah ayaa loo nisbeeyaa dariiqaday isticmaalaan shanaaqidadu waxay tahay ifraadka oo marba fanni ayay bartaan ee faniyada ma kulmiyaan oo iskuma daraan dabeed qaacido waxay ka dhigteen sidaas mid ka mida wuxuu ka cabiray wa in turid taxsiila fannin tammimeh haddaad doonto fanni inaad taxsiiliso oo aad barato fannigaa dhammaystir bimacnaa ilaa aakhirkiisa ka gaadh kutubta mudawalaadkee laga dhigo ee waaweyn ka gaadh wa can siwaahu qabla alintihaa'i mah isaga waxa ka soo hadhay fannigaasna intaanad fannigaa ku dhammaaninoo halka ugu dambaysa aanad ka gaadhinee laga diraaseeyo ka hadh buu yidhi iska dah mah waa maxay waa iska dah fanni kale ha bilaabin ilaa fannigaa meel aad ku ogaato fanni kale inaad bilowdo ka tag wa fii taraadufi alculuumi almancuja jaa'a bay ahaydoo hamsadii tadarufkay tadaruftay ayaa la jaray nadmiga daraaddiid diidma la diidayaa timi cilmiyada in laysfangeliyo oo mar keliya laysku wada furo oo mar keliya la yidhaahdo iyagoo isku fan jira baan wada baranayaa diidmada la diidayaa waa timiyo culammadu waa diideen buu u jeedaa uma jeedo nas baa ku yimid diidayo aayad qur'aana ama xadiis nebi baa diidaya oo manci nas diidayaa ku yimi ma aha muraadku ee culammadii ariiqada tacliimta garanayay baa diiday buu u jeedaa intaw aman istabaqa lan yakhruja waxaa kaloo loo soo naqliyaa id taw'amaani istabaqa ama ijtamaca meesha istabaqaana ijtamaca waa loo soo naqliyey id taw'amaani istabaqa lan yakhruja labadana waxa fiican id taw'amaani baa fiican haddii la yidhaahdo in weeye waxaa ka dhalanaysa mawdic fa in la geliyo jawaabta in ay laasim ahayd in markaa la xadfay oo waxay ka mid ahayd markay jawaabu shardi dhacdo jumlo ay ku jirtaa in fa la geliyaa waajib ahayd ismiyatun طalabiyatun wabijaamidi wabima wallan wabiqad wabitanfiisi masaa-isha beydkaa lagu kulmiyey ka mid ahaydee fa'du waajibaysay jawaabu sharti markay dhacdo in la gasho fa'da ay waajibka ahayd markaa lan baa taalla haddii lagu socdo inay sidan u yidhaahdeenna waxay noqonaysaa marmar naadir ay soo aroorto axaadiista qaarba way ku timi lan dhacday jawaab in ay u dhacday inaan fal la gelin way dhacday marka waxay noqonaysaa naadir bay markaa noqonaysa waxaana dhici karta xadiidku riwaaya bilmacnaa inuu yahay marka daruratu shiciroo kalena xoogaa waa ka sahlantah wuxuu yidhi id taw'amaan istabaqa lan yakhruja laba mataanood markay soo kala dheereeyaan oo soo beratamaan bixitaanka ay ilmogaleynka ka soo baxayaan oo dhalanayaan markay soo beratamaan oo mid waliba uu isagu inuu soo baxo uu markaa uu u dhowaa ma soo baxayaanoo ma wada dhalanayaan dariiqii inay mar keliya soo wada maraan ma suuragal aha inay kala dambeeyaanoo fursadda mid la siiyo mid markaa uu dhasho ka dambana ka daba dhasho bay labadii mataanihi ku soo baxayaan laakiin labaduba ha mar keliya hadday doonaan inay soo baxaan ma suuragal aha inay soo baxaan sidaa labadii mataanaha ahaa ayna mar keliya u wada dhalan karin oo inay kala dambeeyaan ay tahay fanniyada cilmiguna waa inay kala dambeeyaan markuu fanni kuu dhasho ila barashadaad baratay waxay ka dhigantahy inuu kuu dhasheen ya markaa ya markaa dabadeed fanniga kalena bilow taw'am waa mataan taw'amaanna waa labada mataanaha ah waman carafa min nafsihi qudratan cala aljamci jamc sheikhuu wuxuu yidhi raximana allah wa iyaah kii ka aqoonsadoo ka garta xagga naftiisa awoodu awoodaayo inuu kulmiyo fanniyo kala duwan jamaca waa kulminaya wa kaanat xaalatuhu istisnaa'an min alcumuum waxayna noqonaysaa xaaladiisu mid cumuumka laga reebayay noqonaysaa qaacidadanna waxay u taallaa cumuumu alaba ah. dadweynaha guud bay u taallaa ama talabada guud bay u taallaa ashkhaasta naadirka ah ee dakaagooda iyo maskaxdooda iyo garashadooda iyo fiiradoodu ay aadka u heer sarrayso iyagu waxay noqonayaan qaar laga reebaayo marka ka naftiisa awooddaa ku ogaada inuu karaayo fanniyada inuu isku wado waa jamcinayaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira wa min nawaaqidi hada almacqidi almushaahadati baabka la guntay waxyaalaha burinaya ee ka hor imanaya ee la arkayo waxa ka mid ahaaday alixjaamu can tanawuci alculuum iska daynta la yska daayo oo laga gaabsado cilmiyada kala duwan walistikfaafu bibacdi almacaarif iyo fudaydsadka la fudaydsado aqoonaha qaarkood waalishtigaalu bima laa yanfac waalistikfaafu iyo walishtigaalu la odhan maayo oo laamka lama reebayo waayo hamsada ishtiqaal iyo istikfaaf ku jirtaa waa hamsatu waslin hamsatu wasli baa la yidhaahdaa hamsada hamsatulwasliga la yidhaahdana haddii hadalka la xidhiidhinayo lama akhriyo haddaan laga bilaabayn bes marka laga bilaabayo keliya la akhriyaa haddaan laga bilaabaynin lama akhriyo walistikfaafu haddaad tidhaahdo iyo walishtigaalu hamsadii baad qaci ka dhigtay hamsatulqacina waxaa la yidhaha tamarlaybaa la akhrinaayo marnaba aan dhacaynin waxaad akhrinaysaa laam hoos dhigan walistikfaafu iyo walishtigaalu baa la akhrinaya hataa qur'aanka laftiisa hamsatulwasli al daba dhacday waa ku jirtaa bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan dadka qaarkood oo aan qur'aanka macallin mutqini u dhigin waxaa laga yaabaa inay iska akhriyaan bi'sa lismu lfusuuqu waana halad oo bi'sa lismu in la akhriyaa wax akhriyay ma jiraan qoraada wax akhriyey ma jiraan ee waxaa dhammaan ay akhrinayaan laamku inuu hoos dhigan yahay oo hoos dhiga laamkaa lagu dhufanayo siinka reeban bi'sa lismu lismu baa la akhrinaya lismu si kale waxay noqonaysaa laxnay noqonaysa walistikfaafu bibacdi lmacaarif marka la akhrinayo waxaad moodaysaa hamso hoos dhigan qofku haddaanu ku baraarugsanayn la akhrinayo nudqi ahaan waa u eg tahay walistikfaafu bibacdi almacaarifi walishtigaalu bima laa yanfacu iyo in lagu mashquulo waxaan ruuxa anfacaynin waxyaalaha markaa baabkan ka hor imanayee burinayay ka mid tahay maca alwalaci bilqaraa'ib iyadoo lala qabo in aad loo jecel yahoo laga daba dhacay waxyaalaha kharaa'ibta ah ee dadku la yaabaan algharaa'ib waa shayga la qariibsanaayo aan caanka ahayn ee laga yaabo in lala yaabo wa kaana maalikun yaquulu wuxuu ahaan jiray imaam maalik mid yidhaahdaa lcilmi alghariibu cilmi waxa u shar badanoo u xun alghariibu cilmiga hariibka ah ee mashhuurka aan ahayn ee caanka aan ahayn ee hariibkae dadku la yaabaan ashyaada naadirkaa ah ee lala yaabayo la hariibsanaayo baa cilmiga ugu shar badan yacni ugu xun wa khayru lcilmi cilmiga waxa u wanaagsan aldaahiru aladii qad rawaahu nnaas ka muuqda ee dadku soo wariyeena caanka ah ee caalim weliba sheegaayo kaasaa u wanaagsan baabkan sheekhu wuxuu inoogu tilmaamayaa cilmiyada kala duwan waa in markaa la raacaayo fanni walba wax laga ogaadaa oo la ysku dayaa inaan nooc keliya lagu koobnaanin ee nooc walba waa in wax laga aqoonsadaa kamaalkaas sidaa ku jira waayo cilmigii waa iscaawinayaa waa isfurfurayaa maadaamuu iscaawinayo oo isfurfuraayo waa in nooc walba la aqoonsadaa waa isu baahan yaho waa isku xidhan yahay taraabut baa ka dhaxeeya taraabut ayaa ka dhaxeeya iyo isku xidhnaansho laakiin siduu u kala muhiimsan yahay waa in loo kala hormariyaa cilmigii waa kala muhimmad badan yahay ahamka muhimmadda badan baa la hormarinaya ictiqaadka saxiixa ah qofku waa marka hore marka hore uu dalabka bilaabaayo ictiqaadka saxiixa si mujmala waa inuu u qaataa oo kala aqoonsadaa shirkiga iyo tawxiidka ictiqaadka saxda ah iyo ictiqaadka lunsan waa inuu kala gartaa si aanu caqiidada xaggeeda uga lumin waayo caqiidadu waa asaaskay wax ku dhismayeen tabaxurka ah uu caqiidada ku tabaxuraya ha u dambayso laakiin marka hore dalabka uu ku cusub yahay bal caqiidada saxda ah si mujmala waa inuu u qaataa waxyaalaha waaweyn ee lagu lumaayana aad iyo aad waa inuu u garanayaa oo shirkiyaadku ka mid yihiin waa inuu shirkiyaadki iyo khuraafaadki iyo waxyaalaha noocaas ah iyo markaa bidcooyinka waaweyn ee khatarta ah waa inuu si mujmala marka hore u aqoonsadaa marka dambe uu dalabka sii wado ijmaalka waa inaanu ku joogin caqiidadii waa inuu aada u sii bartaa dad fara badan waxay ku lumeen xagga caqiidada dad markay carabiyada ka hadlayaan ama furuucda fiqigee madhabi leedahay ay ka hadlayaan ama usuulu fiqi ay ka hadlayaan ama mustalaxulxadiis ay ka warramayaan aad aqoontooda la yaabayso ayaa caqiidadii ku lumay oo waa daallun fi lcaqiida hani gun bay ka tolantaa guriga marka la dhisaayo soo seeska in aad loo qoda maaha haddii markaa seeskii aan la qodin ee dhulka saa laysaga dul saaro sidaa lagu dhiso maxaa u malaynaysaan soo ma dumayo gurigu markuu tabaqyo laysi saaraya yahay qotada guriga loo qodayo xagga seeska waa la dheereeyaa binada caadiga ahee aan ahayn dabaqyada aan ahayn inta la qodayo in la mida lama qodo waxaa loo jeedaa qotadaa loo qodayaa inay hayso caqiidadu waa wixii wax ku dul dhismayeen wax allo waxa diine ruuxu uu samaynayee la imanayo waxay ku duldhismaysaa caqiidadiisii marka caqiidada waa inu iska saxaa mar labaadka cibaadaadka waajibka ku ah waa inuu iyagana aqoonsadaa oo salaaddii ka mid tahay salaadda siduu u tukanayaa arkaantiisii maxay tahay faatixadii inay u saxan tahay iyo in kale waa inuu iska eegaa ataxiyaadkii inuu u saxan yahay iyo in kale waa inuu iska eegaa waa inuu saxdaa waa inuu iska hubiyaa arkaanta salaadda iyo shuruudda salaadda iyo waxyaalaha salaadda burinaya intaba waa inuu aqoonsadaa ila isagoo tukanayay wakhti badan oo haddana salaadduu tukanayay ay tahay midaan asaxaynin dee waxay noqonaysaa tacab khasaar bay noqonaysaa nebigu muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli nin saxaabiya ayaa nebiga agtiisa ku tukaday ninkaa waxaa ka dhinnaa duma'niinada xasilloonida salaadda uu ku xasilayuu khafiifinayey nebigu wuxuu ku yidhi irjic fasalli fainaka lam tusal ku noqo oo tuko maa tukane yacni waxaad tukatay salaad ma waa salaad la'aan marka ruuxu waa inuu saxdaa salaadiisa arkaanteedii waa inuu aqoonsadaa waa inuu ilaaliyaa waa ka shiikhuu yidhi walaakin indur iladii yalzamuka min xiini tusbixu ilaa xiini tumsi salaadaasaa ugu horraysa iyo ictiqaadka waxaa soo gelaya ramadaan haddii ay soo dhowdahay ama soo gashay waa inuu soonkiina saxdaa waa cilmulxaal saynu horaba usoo sheegnay baayac mushtar hadduu ku jiro bayc mushtarka waa inuu aqoon yeeshaa maxaa xalaala maxaa xaaraana cumar bnu khadaab waxaa laga sheegay inuu yidhi ruuxa bayc mushtar gala oo wax iibinaya oo aan axkaamta bayca garanaynin akala ribaa shaaa am abaa ruuxaasi ribo waa cunayaa ama ha doono inuu ribo cuno ama ha diido waxaa laga yaabaa haddii la yahay ribada miyaad cuntaa inuu yidhahda maya laakiin isagoo aan garanayn wuxuu inay ribo tahay baa dhici karta inuu ribadii ku dhaco ila ribada ma yaqaanay mar haddaanu garanaynin isagaan garanayn buu ku dhacaya wahaakada marka ashyaadu siday u kala muhiimsan tahay waa in loo kala hormariya dabaadna markaa midba marka la sugo ka kale loo gudbaa fanniyada marka la baranaayo fannigii waa in laga bilaabaa mukhtasar kitaab koobanoo yar waa in laga bilaabaa waa inaanu odhan kitaabka ugu weyn baan ka bilaabaya naxwe yadaan waxba uga bilownayn waa inaanu odhan waxaan anigu ka bilaabaya qadrunnadaan ka bilaabaya hadde asaasiyaadkii baabkaba ma yaqaan marfuuc iyo mansuub iyo majruur ma kala garanayo mucrab iyo mebni ma kala yaqaan ya naxwow maxaa tahay ma yaqaan qadri la bilaabay buu arkay markaasu kama sawba ballaadhinayo waxaa jurumiga ku yaalla soo ma fahfaahinayo waan iska garanayaa isagaan ka bilaabaya waa qalad inuu yidhahdo alfiyada ibnu maalik baan ka bilaabaya waa qalad waa inuu ka bilaabaa kitaab mukhtasara oo kooban waa inuu ka bilaabaa waxaa la yidhaahdaa qiso yaroo dariif ah midbaa ajruumiga isyidhi dhigo ajruumigiibaa ku adkaaday ajruumigii markuu fahmi waayu waa alfiyadaba noo keena oo ajruumi baad fahmi weydee ma alfiyaad fahmaysaa sow cajiib maaha sow inta kan ku taallaa oo faahfaahsanuun kuma taallo ka weyn noo keena kaasaa basdinaya oo ballaadhinaya waa dariiqo qaldan shayga marka la bilaabayo waxaa laga bilaabaa wax yar baa laga bilaabaa ruuxana marka cilmiga loo dhigayo waa in loo yaryareeyaa yaryarayntaas waa in lagu bilaabaa waa inoo keeni doonaa yaryaraynta arrinka ku saabsan oo ruuxa cilmiga akhrinayo cid u dhigayaa inuu waxa weeye cilmigii u siiyo si waxa weeye juruucaad ah tadriij inuu sameeyo ya tadaruj shay-an fa shay-an markaa ugu dhigo taa baab kaluu inoogu keeni doonaa mukhtasarkaa markuu ka bilaabo waa inuu haddana sidaa sare ugu kacaa oo mid kaleoo ka sii ballaadhan ya uu dabeedna markaa waxba sii tagaa siduu sidaa ugu wado jaranjaro marka dambe kitaabka kutubta la diraaseeyo ugu ballaadhan ee fannigaa ku waa inuu ku gaadhaa saasuu ku itqaaninaya ku celcelinta kutubada qaarkood lagu celceliyo nafci baa ku jiro maaddadii baa ruuxa ku raasukhaysa oo si yaroo deg dega inay u dhaafto iyo si waxa weeye rasiina inay u dhaafto oo ugu dhacdo dee xagga sabaadka iyo sugnaanshaha bay u kala fiican tahay wuxuu kaloo ka warramay sheikhu fanniyada markuu ruuxu baranaayo laba dariiqaa jirtaa dariiqo ku saabsan ljamci iyo dariiqatulifraad in fanni funuunta ka mida marka hore la gaar yeelo oo fannigaa la barto marka fannigaa la barto dabadeed fanni kale loo gudbo waa dariiqatulifraad baa la yidhahdaa dariiqo labaadna waa ljamci labada dariiqo iyomaa fiican ruuxa dakaagiisu mustawaha caadiga ah dadka dakaagoodu wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood baa loo qaybin karaa mustawe faa'iqoo sarreeya oo maskaxdoodu ay tahay mid faa'iqoo jumhuurka dadka ama dadka badankooda mid ka maskax badan inuu yahay waa dadka nawaadirta la yidhaahdo iyo dabaqo dhexe oo wasad ah haalibka dadku waxay u badan yihiin qaybtaa wasadkee dhexdhexaadkaa bay u badan yihiin iyo qayb dakaagu hooseeyo dembiinnima ay ku sugan tahay oo hooseeya taas waa laga badan yahay mujtamacaadkana waa ku kala duwantao ummadaha qaarkood waxaa laga yaabaa in xoogaa dakaagoodu badan yahay qaarna waxaa laga yaabaa inay u badan yihiin dakaagoodu inuu hooseeyo yacni qaarna waxaa laga yaaba mustawa caadiga calaa kulli xaal laakiin mar walba dariiqada wasa inta wasadka ah qaybta wasadka ku sugan ayaa badan haddii dadku caadi ay yihiin marka dadka cumuumkee dadweynaha waxa u fiican buu leeyahay shiikhu ifraadka waana siday maraan oo ka caado yeesheen shanaaqidadu oo marba fanni ay dadaalka saaraan laakiin ruuxii naftiisa ka arka awoodu inuu leeyahay fanniyada kala duwan mar keliya inuu isku wada furo oo barashadooda isku bilaabo oo mar keliya wada baranaayo mar keliya wada raajacayo waa samaynayaa waana sida culammadii hore ay badiba samayn jireen oo ay u badnaayeen oo imaamu nawowi waxaa la yidhaahdaa sida tarjamadiisa ku sugan maalintii wuxuu akhrisan jiray laba-iyo toban dersi buu akhrisan jiray hadda waa labiyo toban kulla yowm labiyo toban dersi oo kala duwan ayuu akhrisan jiray duruustaas intuu dhagaysto iskama tegi jirin waa lagu soo ceshan jiray aafada maanta talabada haysata waxaa ka mid ah waa inaan waxba la raajacayn oo waxba lagu soo noqonayn bes waa la dhegaysanayaa dabadna waa laga kacayaa meel baa la saaraya hadhowna waa la soo qaadaya nuska fawqa taaqa maaliya taaqa nusko daaqaduun la saaray daaqa umalihi buuli kitaab lasii qaadayo o lasoo qaadayo daaqadda inta la saaro dabeedna laga soo qaadayo aan cidi xaalaynin oo cidi eegaynin dee awood baan u hayaa ya cilmigu wuxuu u baahan yahay muraajico intuu qoyan yahaa la raajaca oo lagu noqdaa inta xalqad loo fadhiisto xalqad xalqad ayaa dib loo soo raacdaa halkaa muxuu sheikhu yidhi ya markaasaa la ysla toostoosiyaa inta looxu qoyan yahay baa la raajacaa laakiin hadday noqoto beri baan markaa akhristoo dhegaystay weligiina dib uma eegin de miyaad dhigaysaa marartu laa adri baa xaalku noqonaya waan maray se garan maayo marartu laa adri xaaladdu markaas saasay noqonayso imaamu nawowi laba iyo tobankaa darsiya uu dhiganaayo lix ka mida isagu ku soo celin jiro muciidka ahaa hadda u fiirso ya labiyo tobankaba waa lagu soo celinayaa labiyo tobankii kala badh lix isagaa muciidka ahaa lixna cid kalea ku soo celin jirtay waxyaalaha markaa ka hor imanaaya baabkan aynu sheegnay waxaa ka mida cilmiyada tanawucooda in la yska daayo fanni markuu ruuxu uu sugo oo barto fununta kale uu iska daayo aanu iskuma dayinba fannigaasuu iska dabagalo taasi ma fiicno aqoon darrada fanniyada kale uu kaga sugan yahay waa cawaraysaa ya soomaalidu waxay ka sheekeeyaan laba ninoo ninna fiqiga ku fiicnaa laakiin carabiyada ku liitay ninna carabiyadu ku fiicnaa fiqiga ma aqoon fiqow maxaa tahay ma aqoon hadduu carabiye keliya ruuxu barto aanu culumtii shareecade kala baran xoogaa waa isla weynaadaa waxaana laga yaabaa laxniga iyo waxyaalahaasi aad ula weyn waxaana laga yaabaa isticlaa inuu ku dhaco qisooyin bay ka sheekeeyeen isticlaagaa ku saabsanoo ay yidhaahdaan yacni mid baa iska soo tuuray bay yidhahdeen meel sare oo yacni buur korkeed tolo miyay yidhahdeen war waxaasaa carabigeeda ku ciyaaraya buuri wuxuu ka ka muraar dilaacay qaar carabiyadii jabinaya markaasuu naftiisii dacawara ya kii fiqiga akhrin jiray kan waxa weeye naxwaha aadka u yaqaanay ayaa waxa la salaatu janaaza la tukanayo janaasadii buu is yidhi wax kaga tuko mana garanayo janaasadaba sida loo tukado allahu akbartii markuu maqlay faatixadii markuu akhriyay allahu akbar maqligiisu waa la rukuucaya waa rukuuca ya janaasuu ku rukuuca mar baa idaacadda laga sheegayey marka oo la dhahaa laba ragcadood oo salaatu janaase ah ayaa halkaa lagaga tukaday yani weriyo dhan baa markaysaga cabirayo oo markaasa idaacadda laga soo daayey dadku aadka u dhegaystaan ya marka taasi markay ku dhacdu maalintii dambe kii fiqiga akhrin jiroo fiqigii akhrinaya ayuu markaa arkay meeluu jebiyey markaasu halkaasi maxay icraaban tahay markaasuu janaase lagu rukuucay waxay icraabantah icraabantah salaatu janaase lagu rukuucay waxay icraaban tahay bay icraabantahay guud marka waa inuu ruuxu fanniyada isku wadaayo fanni kastaba wax ka barta faniyada qaar waa inaanu e, fudaydsanoo yacni aanu markaa hoos u eegin oo odhan markaa fannigaasi ma fiicna garashada ruuxa aanu garanayn baa waxaa dhici karta fanniyada qaarkood inay la xumaadaan oo funuunta shareecada ka mid a ya mid baa wuxuu hi cilmiga usuulka la yidhaha muxuu yahay usuulu fiqiga la sheegayaa muxuu yahay usuulu xaggeese laga keenay ya wuxuu la yaaban yahay cilmigan usuul fiqiga culammadu marka ay sheegaane kutubaha iyo fanniga gaarka a ah loo allifaye laga qoray waxyaalaha markaa ka hor imanaya waxaa ka mida ah waxaan ruuxa anfacaynin inuu isku mashquuliyo waa naafica waa in laga raaco wax aan ruuxa anfacaynin waa inaanu naftii ku mashquulin waa inuu markaa shayga naafice wax anfacaya ku mashquulaa almashquulu laa yushqal qaacidadii maxay ahayd mid mashquulsan lama mashquuliyo min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih wanaagga ruuxa islaamnimadiisu inay wanaagsan tahay waxaa ka mid mida waxaan khusayn ee maalaa yacniga ah inuu markaa ka tago fuqahada qaarkood ama mufasiriinta qaarkood waxay isku mashquulinayaan waxyaalo aan laynoo diran oo ashyaada qaarkood maba ogaan ka raba waa ashyaa haybiyo nas inoo sheegayna ma jiro de waxay noqonaysaa takallufkii laynaga reebay nuhiina can اtakalluf iska dhaafo wamaa ana min almutakalifiin dheh walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ashyaada qaarkood waxaa laga yaabaa waxyaale la ibhaamiyey oo la qariyey tacyiinka magiciisa la cayimayo inay isku mashquuliyaan nin baa laga yaabaa qur'aanka in lagu sheegay rajulun ama qarya iyo waxyaalo la mid ah markaasaa la odhanayaa ninka magaciisu muxuu ahaa nas cayimaya yadaan lahayn baa la odhanayaa magacaasu ahaa iyo maya ma ahayn qaryadu yacni heblaayay ahayd iyo may ahayne heblaayay ahayd tacyiinkaas faa'iide laga heli maayo ma laa yanfac eygii asxaabu kahfi la socday miyuu caddaa mise waa madooba mise waa casaa midabkiisa laynooma sheegin wax manfaco inoogu jirtaana ma jirto in midabkiisa aynu ogaano asmaa'u asxaabi kahfin magacyada la odhan jiray maxay ahaayeen qaar baa isku kallifo magacyo adagaan la akhrin karin bay yidhaahdaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa la odhan jiray markaad ku dhawaaqayso bicusrin baad ugu dhawaaqaysaa nas cayimayana lama hayo waxyaalaha aan ina anfacaynin waa isku mashquulin wixii laynoo ibhaamiyey ibhaamkeeda waa in lagu gaabsadaa laynooma diran tacyiinka asmaadooda la caynay maca alwalaci bilqaraa'ib iyadoo lala qabo waxyaalaha kharaa'ibta ah in la jecel yahay nafta bini aadamku waxay iska jeceshay waxyaalaha hariibka ah bay si gaara u jeceshay ee naadirka culammaduna waa ka digi jireen cilmiga ashyaada hariibka ah in la sheego ama la qaato aad bay uga digi jireen imaam malik muxuu yidhi sharu lcilmi alhariib cilmi waxaa u xun nooca hariibka ah ee culammada badankooda hariib agtooda ka ah ee lala yaabayo naadirka ah cilmina waxaa u wanaagsan ka daahirkee dadku soo wariye mashhuurka ahee caalin waliba kuu sheegaayo hadda waa calaamad ya ahaar kaloo salafka laga soo wariyey waxay tilmaamaysaa kunnaa nadunnu ana hariiba alxadiisi khayrun faida huwa sharun waxaan u malayn jirray xadiidka kiisa hariibki inuu khayr yahay waxaanu ogaanay inuu shar yahay mawduucaad badan baa ka soo baxay kharaa'ibtii hariibka culammadu aad bay uga digeen imaamu shaafici miyuu ahaa kii yidhi man tatabbaca hariiba alxadiisi kadab xadiidka kiisa hariibka ee kharaa'ibta ah ka raacraacaa been marka dambe sheegaa uga dhacaa waa sida hariibkii looga digaayo waxaa la mida ah shuduudka in layska jiro waxyaalaha shaadka ah caalim culammada ka midii mas'ale inuu ku faquuqmay oo culammadii kale oo dhan wada gees maray salafan wa khalafan yacani waxaa weeye tan noocaasoo kalea waa in aad la ysaga huslaa masalada shaadka ah waa in la yska jiraa alimaamu daarimi kitaabkiisa la yidhaahdo alraddu cala aljahmiya kutubtaa hore in loo noqdaa aad bay muhim u tahay imaamu daarimi waa culammadii salafku ka mid yahay cumaan ibnu saciid addaarimi baa la yidhahdaa laba daarimi baa jira saaxibu lmusnad iyo saaxibu naqdi waraddi cala aljahmiya marka cuhmaan ibnu saciid addaarimi kitaabka xadiidka ah isagu kale maaha ee macruufka ah ee musnadu daarimi ama sunanu daarimi la yidhaahdo kaa isagu ma aha kaasi waa ka horreeyo nolol waa isku soo gaadheen laakiin isagaa geeri horreeyey ee cusmaan ibnu saciid addaarimi laba boqol iyo siddeetan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay laba kitaaboo qiimo badan oo caqiidada ku saabsan buu alifay inkastoo cibaaraadka qaarkood oo naqdiga ku yimi nawcan maa culammada qaarkood ay yidhaahdeen tacaabirta inaanu isticmaalin baa fiicnayd mid waxaa la yidhaha annaqdu baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaha alraddu cala aljahmiya ayaa la yidhahdaa kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya la yidhaahdo wuxuu sheegayaa calaamadda lagu garto ruuxa inuu markaa yahay saaxibu itibaac iyo inuu yahay saaxibu ibtidaac waa naqli muhim ah waayo waa calaamad imaamkaasi sheegayo maxaa lagu aqoonsanayaa ruuxani ma saaxibu itibaac sunnada raacayaba mise waa saaxibu ibtidaac wuxuu yidhi ina aladii yaumu alxaqa yatabicu almashhuura min qowli jamaacatihim wayanqalibu maca jumhuurihim kii xaqa doonayo xaqa u qastayaa ytabicu lmashhuura min qowli jamaacatihim jamaacada culammadu qowlka caankay yidhaahdeen ayuu raacayaa wayanqalibu maca jumhuurihim jumhuurkoodu iyo badankoodu la gadoomayaayo yanii uu markaa waafaqaya waina aladii yuriidu lbidcata yatabicu shaadda min qowli ahli اlcilmi wayatacallaqu bizallaatihim ka doonaya bidcada qowlka shaadkee culammada qaar ay yidhaahdeen ayuu raacayaa zallaadka culammadana waa ku dhegayaa sheekh hebel baa yidhi waxaad iga leedahay isaga ka dheh sheekh hebel baa yidhi ya zallo markaa caalim yidhi ayuu cuskarayaa oo isku xoqayaa fa humaa aayataani bayinataani fi itibaaci rajuli wa fi ibtidaaci waa laba calaamadood oo cadcad oo ku kala tusinaya ruuxa itibaaciisa iyo ibtidaaciisa calaamad u ah oo ku tusinaysa wuxuu hadalkaa ku odhanayaa kitaabkiisa cusmaan ibnu saciid addaarimi wuxuu hadalkaa ku odhanaya kitaabkiisa la yidhahdo alraddu cala aljahmiya ayuu ku odhanaya laba boqol iyo siddeetan markay hijiriyadu ahayd bayayuu dhintay ahlucilmiga qaarkood waxay labadiisa kitaab ruuxaan akhriyni ictiqaadka waxbaa ugu dhiman waxaan filayaa hadalka waxaa odhan jiray shaykhulislaam ibnu taymiya bal ee culammada qaarkood waxay gaadhsiiyeen inay yidhaahdeen ictiqaadka ahlu bukhaari waa uga aqoon badan yihin marka shayga shaadka ah qudhiisa waa in layska jara almacqid asaabic baabka toddobaad ee loo guntay abwaabta tacdiimu lcilmiga almubaadaratu ilaa taxsiilih waa degdega loo degdegaayo taxsiilka cilmiga la taxsiilinayo oo la baranayo waاkhtinaami sini الsiba wالshabaab iyo in laga faa'iidaysto da'da yaraanta iyo carruurnimada iyo dhallinyaronimada da'deeda waa in laga faa'iidaysto oo intuu ruuxu yar yahay waa inuu cilmiga aada ugu dadaalaa faina alcumra zahratun faina alcumra cimrigu bimacnaa noloshu uu ruuxu nool yahay zahratun waa ubax faima an tasiira bisuluuki almacaali hamaratan wa ima an tadbula ama waa inay ku noqoto waxyaalaha koreeya ee sharafta leh qaadista la qaadaya cilmigu ka mid yahay samaratan waa inay ku noqoto midho ku noqoto wa ima an tadbula ama waa inay qaadho ubaxi waxaa ka soo baxa midho hadduu ubaxu markaa joogo marka dambe midhuu isu rogayaa haddii kale oo aanu markaa sii jirinna waa qaadhayaayo waa baaba'ayaa waina mima tusmiru bihi zahrat lcumri waxay midhaynayso waxa ka mida cimriga ama nolosha ubaxeedu wuxuu midhaynayee dhalayo waxaa ka mida almubaadarata ila taxsiili lcilmi degdega loo degdegaayo cilmiga in la taxsiiliyo oo cilmi la helo wa tarka alkasali waalcajzi iyo caajiska iyo wahsadka in laga tago waاqhtinaama sini siba waashabaabi iyo in markaa laga faa'iidaysto oo laga khaniimaysto da'da yaraanta ee sabinimada iyo da'da dhallinyaronimada imtisaalan lilamri biistibaaqi alkhayraat fulin la fulinaayo daraaddeed ama xaal la fulinaayo amarkii la fulinayo la amray khayraadka in loo dheereeyo kama qaala tacaala siduu allahba uu yidhi fastabiquu lkhayraat u beratama oo u tartama khayraadka u kala dheereeya wa ayaama alxadaasati fakhtanimha maalmaha markaa cusaybka waxaa loo jeedaa yaraanta e la yar yahaye da-du intay yar tahay baa loo jeedaay ee la dhalin yar yahay fakhtanimha ka faaidayso ka faa'idayso alaa ina alxadaasata laa taduumu dhallinyaranimadu iyo yaraantu daa'imi mayso ee way tegaysaa ee fursad tegaysa weeyaane fursaddaa tegaysa ka faaidayso ana alfursata idaa lam tantahizha saarat gusa fursadda haddaanad ka faaidaysan waxay noqonaysaa midaad ku mergeto oo isku cilkaambido oo tidhaahdo alla maxaad beriga uga faaidaysan wey qaala axmedu raximah اllah imaam axmed wuxuu idhi ilahay ha u naxariistee maa shabahtu shabaaba ila bishayin kaana fii kummi fasaqad kuma shabbihin oo kuma maakubin dhallinyaronimada ilaa bishayin shay inuu yahay mooyaane shaygaasoo kaana fii kummi ku sugan marada markaa waxaa weeye dacalkeeda halkaa gacanta laga soo saaro ee qamiiska gacanta laga soo bixinayo ee jalaqsatayda ku dhow ayaa waxaa leeyahaa kum baa leeyaha waa kumu lqamiis waa halkaa gacanta laga soo bixinayo ee qamiiska dacalkiisa ah marka kumka kaasaa la yidhahdaa marka shay halkaa qamiiska dacalkiisa wax ku sugan oo kaleo fasaqada iga dhacay mooye wax kale inuu yahay kuma shabihin waxaad halkaa ku sidatay oo kaa siibtay so si sahlan kaagama dhacayo ya yacni waxa weeye si yaroo degdega dhallinyaronimadu ii soo marto ujeeda kaannahu waxay saa iga dhacay aada moodo ayuu saa ii soo mara fii sini الshabaabi asracu ilى الnafsi barashada cilmiga la bartaa wakhtiga dhallinyaronimada gudaheeda la barto la aqoonsadaa yacni garashada cilmiga waqtigaa la gartaa asracu ila nafsi naftahu waa u degdeg badanta wa aqwaa tacalluqan wa lusuuqan waa xoog badan tahay tacalluqan xagga qabsiga xagga markaa dheganaanshaha qabsashada markaa nafta ay qabsanayso oo ku sugnaanayso iyo dhegitaanka ay ku dhegayso waa ka xoog badan tahay wakhtiga uu ruuxu weynaado qaala xasanu lbisriyu raximahu llah xasanu lbasri waxau yidhi bisri iyo basriba waa la yidhahdaaye alcilmu fi sigari kanaqshi fi lxajar cilmiga la aqoonsanayo wakhtiga yaraanta waxay ka dhigan tahay sida xarad dhagax lagu xardhaayo kale ka dhigan tahay haddii dhagaxa wax lagu xardho lagu qoro xararkaa lagu qoray dhagaxa magac baaba lagu qoray ma ka ba'aya siduu ugu dheggan yahay aanu uga ba'aynin xararkaas lagu qoray dhagixii ayaa cilmiga yaraanta la bartaana ruuxa aanu uga uga tegayn ee u laazimaya marna waxay u soo naqliyaan culamada qaarkood ay odhan jireen alxifdu fi اsigari kaannaqshi fi اlxajar bay culamada qaarkoodna tacbiir noocaasay sheegaan walow xasan bayaynan u nisbaynayn faquwatu baqaa'i اlcilmi fi اsigar faquwatu baqaa'i alcilmi cilmiga inuu baaqi noqdo xoogga uu ku leeyahay fi sigari yaraanta ku baaqi noqdaa ka quwati baqaa'i naqshi fi lxajar waa sida xararku hadhitaanka uu ku hadhaayo xoogga uu leeyahay filxajari dhagaxa uu ku baaqi noqonaya xoogga uu ku leeyahy oo kale kii ka faa'iidaysta dhallinyaronimadiisa naala wuxuu gaadhayaa irbahu dantiisuu gaadhayaa irbigu waa xaajada waa baahida wa xamida cinda mashiibihi suraah wuxuuna mahadinayaa cinda mashiibihi markuu ciroobe ee gaboobo ee da'da noqdo suraahu yacnii guurayntiisii iyo socodkiisii ayuu mahadinayaa wuxuu ka dhigan yahay barashadii uu cilmiga baranayay inuu waxa weeye yani intaa cilmiga u soo guuraynayo kalu ka dhigay iqtanim sina الshabaabi ya fata cinda almashiibi yaxmadu اlqawmu الsura shaacir baa wuxuu idhi iqtanim ka faa'iidayso sina shabaabi da dhallinyaronimada ka faa'iidayso ya fata wiilkow cinda almashiibi yacni wakhtiga cirada agteeda yaxmadu اlqawmu الsura waxay mahadinayaan yani dadku ama raggu waxay mahadinayaan guurayntii ayay mahadinayaan waxaa jirtay mahmaha carbeedoo odhanaysa cinda asabaaxi yaxmadu lqawmu sura mahmaha carbeed bay ahayd shaacirku macnahaasuu iqtibaaso cinda asabaaxi buu cinda almashiibi ku beddelay tii mahmahda ahayd wa adaru shayin cala ashabaabi taswiifi wa tuulu lamal shay waxa ugu dhib badan cala shabaabi dhallinyarada hadda waxaa loo jeeda ashkhaastii waxaa ugu dhib badan altaswiifu wa tuulu اlamal in waxa weeye dib loo dhigo oo la yidhaahdo wakhti dambe ayaad samayn doontaa altaswiif waa maxay waa saufa saufa acmalu saufa atacallamu saufa afcalu altaswiif waa maxay waa dib u dhigis wakhti dambaan samayn doonaa la yidhaahdo waa waxa ugu dhibta badan dhallinyarada oo wuxuu is yidhaahdo qababa waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo mar dambaad samayn doontaa mar dambaad baran doontaa mar dambaad caynkaa yeeli doontaa culammada qaarkood waxay odhan jireen hubka ibliis uu dadka kula dagaalamo ku lumiyo waxaa ugu daran attaswiif ya dib u dhigis oo markuu is yidhaahdo ruuxu qur-aan akhriso war waad akhrin doontaa ee iska daa hadda markuu is yidhahdo cibaado samee waad cibaadaysan doontaa mar dambe markuu is yidhaahdo xaji sanna dambaad xajidaa camalku is yidhaahdo sameeba wuxuu odhanayaa oo kaga baajinayaa ruuxii inuu yidhaahdo mar dambaad samayn doontaa ee iminka iska naso iminka iska seexo iminka iska sheekayso ya iminka wax kale iska qabso wa tuulu lamal iyo ididiilo dheer ididiiladaa dheerna waxaa loo jeedaa inuu isleeyahay cimri badan baa dee kuu hadhay ruuxana cimrigiisu intuu noqon doonaa waa hayb isagu kama warqabo ya ma wax yar baa u hadhay ma wax yarba ma wax badan baa u hadhay wax yar iyo wax badan wax u hadhay isagu ma oga marka inuu is yidhaahdo insha allahu beri dambaad caynkaa samayn doontaa ee hadda waxaa iyo waxaa iska soo qabso ya xataa tawbaddii markuu is yaha ruuxu toobadkeen waxaa laga yaabaa inu yaha beri toobad keeni doontaa oo towbaddii xataa shaydaanku dib uga dhigo towbaddii haddii dib loo dhigana wuxuu rabaa shaydaanku in ruuxa geeridu u timaado isagaan toobadkeenin nin gabyaa ahaayoo weynaayoo la odhan jiray acshaa oo gabyaagii caanka ahaa ee carbeed ka mida ah wakhtigii jaahiliyada ya waa ragga marka waxa weeye dee kelimaadka gabayga u yidhaahdaa dee wax beddeli jireen bay ahaa nin baa faqiir ahaa oo xoole yarow ahaa hablo badanna waa lahaa hablihii badnaa baa laga guursan waayey lifaqrih faqiirnimada uu faqiirka yahay daraaddeed baa looga guursan waayey geelba hal buu ka lahaa acsha u soo hoyday hashii buu u qala wuxuu ka cunayaa dee waa yar tahay ee magacuu uga jeedi ninkii baa la yaabay gabyaaga ahaa ninkan hasha qura keliya leh ee hashiina u qalay markaasuu gabay uu ku ammaanayo oo uu tilmaamayo isagiyo deeqdu inay wada dhasheen oo naas wada nuugeen oo uu ninkaa aad ugu buunbuuninayo ayuu u tiriyey ya gabayga ammaanta markuu u tiriyey baa hablihiisii la kala boobay waana xoolaysta ya wuxuu uga jeedayna waxay ahayd magacaas uga jeeday marka ninka noocaasu ahaa ninkii acshaa ayaa gabay buu tiriyey oo wuxuu yidhi marka waxyaalahan awsaantiiyo waxaan in layska daayo weeye oo waxyaalaha markaa eh, loo qalayana markaa layska dhaafo la waayo wuxuu is yidhi nebiga u tago islaam nimankii qureysheed baa arkay markay nimankii qureysheed la kulmeen bay yidhahay maxaad doonaysaa wuxuu uhi maxamed baan u doonayaa inaan u tago waa islaamaya oo haddaad islaamto zinadii baa lagu diidaya bay yidhahdeen war hadda zina dan lihi buu idhi o awoodba uma hayo mala berigii hore u khatar ahaa waxaa dabeedna lagu yidhi oo khamrigiina waa kuu diidayaan taasaa xoogaa ishkaal yeelatay waa yaro fekeray dabeedna wuxuu yidhi haddaba sanadkan baan ka soo dhergaya khamrigo dib baan ka islaamay waayo sidaadaa yeel bay yidhahdeen oo geel aana qaado oo iska noqo sidii buu ku noqday inuu sannadaa khamriga ka soo dhergo oo dabeed markaa sannada dambe islaamo baa niyadiisu ahayd ya geeridii baa ka soo gaadhay baa la yidhi oo uu khamriga ka soo dhergayey uu ku dhintaa la yidhi isagoo kufrigii iyo gaalnimadii ku sugan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk